hadlaa laakiin istilaax ahaan waxaa loola jeedaa waa alfaad gaar ah oo tusayda macaani gaar ah alfaadun makhsuusatun daalatun calaa macaanin makhsuusatin waa alfaad gaar ah oo macaani gaara tusayda su-aala la keena waxaa la yidhi limaada baw limaada bawabu lkutuba maxaa kutubta baad loogu qoray maxay culummadu kutubta baab ugu qoreen limaadaa bawabulkutuba maxay culummadu kutubta baabyaal ugu qoreen maxay culummadu kutubta baabyaal ugu qoreen jawaabtu waxay tahay lifaa'idatayn laba faa'iido darteed laba faa'iido dartood ah kutubta baabwaab baabyaalka loogu qoray faa'iidada koobaad waxay taale faa'iidada koobaad waxa ay tahay suhuulatu rujuuci ilaa masaa'ilihaa suhuulatu rujuuci ilaa masaa'ilihaa markaad kitaabkan inaad wax ka baarto rabto mas'alada meeshaad ka raadileed waa tahan si layska qoro kitaabka oon baab loo yeri kitaabka isagana inaad akrida maana masale kama keeni karto marka laakiin waxaa lagu yidhi baabu dahaara baabu salaa baabu sawm baabu اlxaj baabu اlbayc aa lagu yidhi abwaabaa la qoro kitaab masale dahaaro ku saabsanaad u baahan tahay kaad ka fiirin baabu dahaara marka faa'iidada koobaad waa lisuhuulati rujuuci ilaa masaa'iliha inay fududaato u laabashada masaa'ilka loogu laabana waa masalada koobaad faa'iidadaas koow faa'iidada labaad wa tanshiidi daalibiha iyo ardaga in nashaad la geliyo wa tanshiidi daalibiha masaa'ilka ardaga dalbaanay nashaad in la geliyo waxay ka dhigantaha la yidhi abwaabtu dhulka intaasoo kilomitir intaasoo kilomitir in wadada loo calaamadeeyo qofka musaafirka ah, hadduu maalan u socday boqol kilomitir ama laba boqol dhulka hadduu calaamadaysan yahoo la yaqaan oo la yidhahdaa tuuloheblaa ilaa tuuloheblaa waa intaasoo kilomitir markuu gooyo labaatan kilomitir wuxuu leeyahay alla labaatanaan gooye waxaa ii dhiman siddeetan kilomitr maalan tusaale nashaadu hela laakiin hadduusan aqoonin intuu soo maray inta u dhiman isagoon meel teginuu daala maxaa wax u dhiman ma yaqaan ah, waa daalaya ardaga waxaa la yidhi marka la yidhaha baabaad dhammayday baab kalaad bilowday nashaadu hela musaafirkii oo gooyay dhowr kilomitru la mid dii lagu yidhaahdo baabulkalaam waa kuu dhammaaday ah, ardayo baabulcraaba kuu bilaabana nashaadaad hele laakiin hadal iska quban aho dheer oo intaad soo goyday inta kuu dhiman aan la kala oqoon waa daalad ma taqaanin kitaabka wax kuu dhimanay waxaad soo baran marka labadaas faa'iidaa baab baab loogu qoraa kutubta lisuhuulati rujuuc ilaa masaa'ilha kow waa inay loo laabto masaa'ilsha iyo meeshii laga raadi lahaa inay fududaato iyo walitanshiidi daalibiha ardaga in nashaad la siiyo nashaad la geliyo baabulicraabi haadaa midkaanu baabulicraabi icraabka baabkiisi wey icraab oo la hoos dhigo hamsada icraab isagaa noo sharxi doona wuxuu dhihi doonaa alicraabu huwa taqyiiru awaaqir ilkelim waxaa jira acraab haddii la yidhahdana waa dadka miyiga dega ha carab ha ahaadeen ama cajabi ha ahaadeen hamsada la kor dhigo oo la yidhaha waa dadka miyiga dega baadiyaha dadka degan wey acraab carab ha ahaadeen ama cajami ha ahaadeen wاlcarabiyu marka la yidhaho qofka carabka meeshuu rababa ha degey wاlacjamiyu waa qofka aan carabiga fasiixad fasiix ugu hadli karin hadduu rabo dhalashaan carab ha noqdo hadduu rabo carab ha noqdo dhalashadiisu qofkaan carabiga si saxa ugu hadli karinaa la yidhaha alacjamiyu alcarabiyuna waa qofka carabka marka hamsada hadd waa hoos dhigayna al alraabu icraabkii huwa taqyiiru awaakir اlkelimi kelimooyinka aaqiryaalkooda aaqiryaalkood la bedelo wey mudaaf soo qadaro lagama maarmeen alraabu icraab huwa taqyiiru axwaali awaakir اlkelimi kelimooyinka aaqiryaalkooda aaqiryaalkaas xaaladahoodoo la bedelo wey aakirka la bedeli maayo xaaladiisaa la bedela xadara muxamadun ra'aytu muxamadan xadaytu bimuxamadin hadda fiiri muxamed daalaa u dambeey ma daalkaan bedelin may ma bedelin daalku sidiisuu daal u yahay laakiin xaaladiisaan bedelin mar waan rafcin waa ka bedelna waa nasbin waa ka bedelna waa kasrin xadara muxamadun رأيت محمدا xadaytu bimuxamadin marka icraab waxaa la yidhaahdaa kelimooyinka aaqiryaalkooda aaqiryaalka xaaladahooda oo la bedelo xaaladda oo la bedelo kaasaa la yidhahda waa kaasa icraab ism miaali xadara muxamadun ra'aytu muxamadan xadaytu bimuxamadin ficilkiina waa la mid yusaafiru ibraahiimu lan yusaafira ibraahiimu lam yusaafir ibraahiimu hadda fiiri yusaafiru oo ficil mudaarica ra'da xaaladdeeda isbedele caaqibku waa ra'da ra'du isbedelin laakiin xaaladdiisa isbedele yusaafiru ibraahiimu lan yusaafira fiiri raada xaaladeed ma isbedesho lan yusaafira ibraahiimu lam yusaafir ibraahiimu xaaladda isbedeli icraab saasaa la yidhahda icraab sidaasaa la yidhaahdaa waa kelimadda aaqirkeeda aaqirka xaaladiisoo isbedelaa la yidhahda xaaladda isbedeli aaqirka aaqirka laftigiisu isbedelima likhtilaafi lcawaamili muxuu isku bedelaa xaaladda aaqirka maxay isku bedeleen likhtilaafi اlcawaamili liajli ikhtilaafi اlcawaamili caamilyaalka iskhilaafsanaantooda darteedna uu isku bedelo waxaa keenaya in caaqilka xaaladiisu isbedesho caamilka ka horeeya iskhilaafsan caamil wuxuu rabaa kelimadda ka dambayda in la rafciyo xadara waa ficil maanta waxay rabtaa faacil faacilna waa la godaa waxay ka dambay in la godo xadara muxamadun aamilkii caamilkii xadaraha caamil khilaafsan keena ra'aa ra'aa waxa weeye faacilka waa haysata waa ta'da waxay rabtaa mafcuul ay nasbido ra'aytu muxamadan ra'aa caamil khilaafsan keen xadaytu bi ba'dan keen ba'du waa khilaafsan tahay ra'aa ayadoo inay hoos dhigtay rabtaa xadaytu bimuxamadin yusaafiru waa rafcisan yahay keen caamil khilaafsan caamilka hadda ku jira mid wax rafciyaa ku jire lan yusaafira ibraahiimu lantaan caamilka ka caamil waxaa ka dambe inay nasbidee rabto caamil khilaafsan keen oo waxaa ka dambe inuu jasmiye rabo lam yusaafir ibraahiimu marka sababka keenaya in aakirka xaaladiisu isbedelo kelimadan waxa ka horeeyo caamilka a iskhilaafsan waa iskhilaafsay caamilna waxaa ka dambeeya waa nasbiya caamilna waxaa ka dambeeya waa jaraa waa kasriya oo waa hoos dhiga caamilna waxaa ka dambeeya marka caamilyaalka iskhilaafsan horta caamil xaa la yidhahda naxwo ku kooban yahay naxwo dhamu ku kooban yahay saddex markaad fahamto naxwo waa fahamta caamil macmuul camal saddexdan waa qofku fahmaa caamil macmuul camal caamil xaa la yidhaah maa awjaba maa awjaba kowna aakhiriilkelimati calaa wajhin maqsuusin caamil saasaa la yidhaha caamil maxaa la yidhaha maa awjaba kowna aakhiriilkelimati calaa wajhin maqsuusin waa wixii waajib ka dhiga kelimadda aakhirkeedu inay noqoto weji gaar ah kale ma min rafcin aw nasbin aw jarin aw jasmin caamil maxaa la yidhaahdaa maa awjaba kowna aakhiriilkelimati calaa wejhin maksuusin waa waxa waajib ka dhiga kelimadda aakhirkeedu inuu noqdo wej gaara wejkaas muxuu yahay min rafcin aw nasbin aw jarin aw jasmin shayga waajib ka dhiga kelimadda uu ka hor maro inay si gaara ah noqoto sidii gaarka waa maxay mid rafcun waajib uga dhiga kelimaduu ka hor maro waa ra wax kale ma ogolo mid kale caamil kalena kelimaduu galo wuxuu waajib ka dhiga caaqilkeeda in la masmo caamil kaloo kaas khilaafsanano kelimaduu ka hor maro in la jaruu waajib ka dhiga wax kale ma ogolo caamil kaloo kaas khilaafsanna kelimaduu ka hor maro in la jasmiyuu rabaa la reebo wax kale ma ogolo caamilkaasaa la yidhaha waa waxa markuu kelimadda ka hor maro waajib ka dhigaa nuuc gaar inay noqoto caaqilka weji gaara inuu caaqilku noqdo oo wax kale aan yeelay caamil waa kaasa hadda waxaana fiiri xadara muxamadun muxamed aakirkiisa daalkaas inuu rafcisanaado yaa waajib ka dhigay xadara waa ficil maadi faacilay rabtaa faacilna wax aan rafcayn ma yeelin ra'aytu muxamadan muxamed daalkiisa in la nasbiyo yaa waajib ka dhigay ra'aa ra'aadaa faacil iyo mafcuul qaadata mafcuulna waa la nasbiya marka maxameda mafcuul noqo ay xadaytu bimuxamadin daalka in la hoos dhigo waajib ka dhigay bacda bacdu waa min xuruufi اlqafd kelimaday gasho waa waajib in la hoos dhigo wax kale ma banaano ah. ah, wax kale kuma banaano yusaafiru ibraahiimu yusaafiru ra'dan in la godo yaa waajib ka dhigay caamil la yidhaha litajarudin amaaswaljaasm caamilkaasa waajib ka dhigay oo macnawiga lan yusaaira ibraahiimu yusaaira rada in la nasbiyo yaa waajib ka dhigay lan lantana caamila kelimadda ay ka hor marto ficilka mudaarica wax kale ma aqbaleed waa in la nasbiyo waajib sidaas ah wax kale ma bannaan waajib luqawiya laga hadla luqa ahaan wax kale kuma bannaano lam yusaair ibraahiimu yusaair ra'dan in la jasmiyo yaa waajib ka dhigay lam caamil waa kaasa caamil maxaa la yidhaahdaa maa awjaba kowna caaqililkelimati calaa wejhin maqsuusin min rafcin aw nasbin aw jarin aw jasmin caamil waa kaasa waa boqol caamilyaalka caamil waa boqol insha allah boqolkaba adaa arki doona wax weyn maaha adoon dareemayn waxaad arkayda oo sagaashan siddeetan mara caamil wax ba caamilku si tartiibaad u arkay dhibka uguma hayo kan kale waa macmuul macmuul xaa la yidhaah waxaa la yidhaha macmuul shayga icraabku ku sugan yahay oo caamilku badbedelaya kelimadan caamilku ku camalfalaa la yidhaha macmuul hadda haddaan idhahno xadara muxamadun xadara waa caamil yay ku camal fasho muxamed soo ma kaasaa la yidhaha macmuul ah, ra'aytu muxamadan ra'aada yay ku camal fashoo nasbiday muxamed kaasaa la yidhaha macmuul waa kii lagu camal falay marartu bimuxamadin ba'du yay hoos dhigtay ku camal fashay muxamed soo ma ahan waa kaasaa macmuulkii yusaafiru yusaafiru raadaan waa godan tahay caamil la yidhaahdo litajarudihi min annaasib waljaazimi aa rafciyey marka caamilka tajarudkaah yuu ku camal falay yusaafiru yusaafiru yaa macmuula lan yusaafira lantii yay nasbiday yusaafira soo ma ahan yusaafira macmuul lam yusaafir lamtu yay jasmiday yusaafir soo ma yusaafira macmuul caamil iyo hadda waxaan baranay macmuul maxaa soo haray camal camalku waa iraabta camalku waa iraabta xadara muxamadun muxamed soo ma rafcisana waa kaasa camalka ra'aytu muxamadan soo ma nisbisana nasbahaasaa leeda iraab xadaytu bimuxamadin muxamadin soo ma jerna jerkaasaa la ihahdaa camal marka naxwo dhan muxuu noqday caamil macmuul camal caamirku waa waxa kelimadda aakirkeeda wej ka dhiga macmuulkuna waa kelimada lagu camal fala oo icraabku gelaya icraabkuna waa isbedelkan caamilku keenaya waaba icraabka laftirkiisa wey ah, waa wixii caamilku keenay saddexdaas hadduu fahma nabad wey laakiin waxaa jirtaa layidhi su adag oon akaru naasi ka jawaabin xataa bacdu asaatida akaru naasi kama jawaabi karaana layidhi xataa bacdu اlasaatida xataa macalimiintana waxba akhriyan gabalaan ka jawaabi karin oo maxay tahay su-aashu waxay tahay kelmadaha carabiga sagaal inay yihiin aan soo ogaan xaraf saddex u qaybsamaa isimna saddex u qaybsamaa ficilkuna saddex u qaybsamaa sagaalka yaa mucrab ahaa laba oo mid shuruud leey isim daahira iyo ficil mudaaric oo ka dharbeelay nuuru tawkiid iyo muumisu labadaas keliya ha mucrabo hadda waxaad arkay ficil maadi waxaa lagu leeyahay qaam qaama zaydun ama xadara muxamedun icraab aa lagu leeyahy icraab xadara muxamedun kaasaa leedaha xadara ficlu maadi ee ficil maadi maa la icraaba sawtii leeya ficil maadi maba la icraab mucrab maama bal jawaabkeena xadara kaasaa leedaha xadara ficlu maadi mabniin cala alfatxi laa maxalla min alicraab waxay tahay jawaabtu icraabka laba icraab taqyiiri icraab taطbiiqi icraab waa labadaas icraab taqyiiri iyo icraab taطbiiqiyaa kala jira icraab taqyiiri waa midkii lagu soo sheegay oo lagu yidhi ism daahira iyo ficil mudaaric oo nuun tawkiid iyo nuun suwa ka la icraaba icraab taqyiiriya waa midkaas waana midka ibnu ajrun uu ku leeyahay alcraabu huwa taqyiiru awaakhir kelim ah. icraabka marka ficil maadi aan gelin oo aan xaraf gelin oon ficlu amar gelin waa icraabka taqyiiriga aakhirka ficilka maadi lama badbedelo waa icraabka taqyiiriga amaa midkan aan ku leeyahay acrib xadara maxamedun icraab tabiiqiya la idhahda icraab tabiiqiya la idhahdaa maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa icraab tabiiqi waxaa loola jeedaa tabiiqu tarkiib cala alqawaacidi naxwiyati mulaqa waa inaad tarkiibkan qawaacidda naxwiga aad waafajidaa ama tarkiibkaanu mabni haado ama mucrab ahaado kan iraab waxaa la idhahdaa tabiiqiya waxaa la idhahdaa icraab tabiiqiya tabiiqu tabiiqu tarkiib tarkiibkan waa inaad ku dabaqdo cala alqawaacid الnaxwiyati qawaacidda naxwiga waa inaad waafajido muطlaqan adoon kala qaadin sawaaءn kaana mabniyan aw mucraba tarkiibkan ama mabni ha noqdo ama mucrab noqdo markaan ku leey marka acrib xadara muxamedun macnaheedu waa maxay dabiq xadara muxamedun cala alqawaacid اlcarabiya waafaji wey qawaacidka carabiga marka kaas kelimad kastuu gela icraabka oo tabiiqiga Ah. marka raabka lagu leeyahay kelmadan lama raaba tanna waa la raaba waa maxay waa raab taqyiiri kelimadu inta awalka caamil ka galo caaqibku isbedelo oo caamil kale la keeno caaqibku isbedelo taas waa kelimada mucrabka leedahay waana isimka daahirka iyo ficil mudaarico ka maran nuunu tawkiid iyo nuun nisb ah. raabka taqyiiriga labadaas kelimo u galaa marka baabul raab lagu leeyahay raab taqyiiriga laga hadla ee tabiiqi laga hadli maayo tabiiqi waa tabiiqu tarkiib cala alqawaacid naxwiyati muطlaqan sawaaun mabniyan ow mucraban icraabka marka taqyiiriga wey waxaan meeshaan ku baranayna annaga alcraabu icraab huwa icraab taqyiiru axwaali awaaqib اkelima kelimooyinka aaqilkooda la bedeli maayo ogow waxa isbedela aaqilka maaha ee waa aaqilka xaaladiisa kelimooyinka aakiryaalkooda aakiryaalkaas xaaladahooda la bedelo wey craab maxaa loo bedelaa aakhirka xaag sababta maxay ta loo bedelaa likhtilaaf ilcawaamil caamilyaalka iskhilaaf ay iskhilaafsan yihin daraaddeed way iskhilaafsan yihin maxaa looga jeedaa mid kelimada ka dambayda inuu goduu rabo midka kale waa khilaafsany oo kelimada ka dambayda inuu nasbiyuu raba kan kale waa khilaafsany oo ka dambayda inuu jaruu raba midna kulli waa khilaafsany oo ka dambayda waa jasmiya waa iskhilaafsan yihin saasaa loola jeeda caamilyaalka adaaqilati gelayda calayhaa kelimooyinka caamilyaalka kelimooyinka gelaya caamilyaalkaasa iskhilaafsan ah, caamilyaalkaasa iskhilaafsan lafdan min jihati lafdin aa laga bedelaa kelimadda caaqilkeeda xaaladda marka la bedelaa lafdigaa laga bedela xadara muxamadun waa lagu dhawaaqaaba xadara muxamadun isbedelka isbedelka lafdigaa isha haddii la qoro waa lagu arki karaa dhegta haddii lagu dhagaystana waa la maqli karaa hadda fiiri haddaad dhegool tahay isaad indhaleeda oo meeshan ku qoro xadara muxamadun daalkaas inuu godayayso uma jeedin ra'aytu muxamadan isbeddelka ma ujeedaa isha waa uga jeedaa marartu bimuxamadin isbeddelka isha ma uga jeedaa haddaad aadan indhalahayn laakiin dhegool aad dhega leedahay dhegaad leedahay soo maqli maydi inaan wax beddelay xadara muxamadun ra'aytu muxamadan marartu bimuxamadin isbeddelka ma maqle waa kaasa iraabka lafdiga ka lafdiga ishana waa lagu arkaa dhegtana waa lagu maqlaa o taqdiiran ishana laguma arko dhegtana laguma maqlo laakiin waxaa la fahmaa caamilka hadda kelimadan ka horeeyey iyo caamilkii marka hore ka horreeyey inay kala duwan yihin intaasaa la fahma fiiri waxaan ku yidhi xadara alfataa hadda alfataa caaqilkeedu waa goday waa isbedelay god uu noqo laakiin godkaas wax dhawaaq lagu fahmaa maaha wax qoraal lagu arkayana maaha laakiin waxaa lagu fahmaa qawaacidka waxa la leeya maadaama ay xadara ka horaydo xadara waxaa ka dambeeya waa faacil faacilna waa guday qaacidada lagu fahma waa bedela caamilkian ka bedela waxaan leeyahay ra'aytu lfataa alfataa waa isbedesha waxay iska bedeshaa rafcu nas aad laakiin isbedelkaas dhegtana laga maqli maa ishana lagu arki ma haddii la qoro laakiin maxaa lagu fahmaa qawaacid waxaan leenahay ra'aa aad ka horayda ra'aana mafcuulay nasbidayno khalaas soo ma jeedid haddana ka saar caamil kaloo khilaafsan keen marartu bilfataa alfataa waxa len caaqilkeedu haddana waa isbeddel laakiin isbeddelkaas miyaa loo jeeda ma la maqla isbeddelkaas maya saan ku fahmaynaa caamilka ka horreeya isbeddelaan ku fahmayna caamilka ka horreeya aa isbeddelay marka waxaan firayna caamilkaas wuxuu camal falaa camalkiisu xayta shaqadiisu xayta ma kii wax goodi jiraya ma kii wax kor dhigi jiraya ma kii wax hoos dhigi jiraya ma kii wax dheeri jiraya caamilka ka horeeya aan ku fahmayna isbedel inuu jiro taqdiiriyaa la yidhahda marka marka caamilkaas wuxuu u baahan yahan ku qadarayna lafdan ow taqdiiran saa sharax maxamed muxidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi wa aquulu waxaan leeyahay alicraabu icraab lahu icraab macnayaanay laba macno u sugnaadeen icraab laba macnuu leey icraab laba macnuu leey axadumaa midkood luqawiyun waa mid luqa loo nisbeeyey walaakaru midka kalen istilaaxiyun waa mid heshiis loo nisbeeyey ah. laba macnuulay icraab mid luqa ahaan culummada luqawiyiintu adabka ka hadasha culummadaasa u taqaana midna kooxda naxwooleydaha ku heshiday aan icraab ku magacawno macnaha ah, naxwooleyda ku heshiiyeen istilaax waa wax kooxo ku heshiday ah, wax kooxo amaa macnaahu icraabka macnihiisa fi luqati luqada carabiga dhexdeeda xaal u ahaaday fa huwa alidhaaru waa muujin walibaanatu waa caddayn laba kelimo isku macnaa wey muujin iyo caddayn taquulu waxaad leedahay acrabtu camaa fii nafsii acrabtu waan caddeeyey camaa fii nafsii wixii qalbiga iiga jiray oo naftayda ku jiray afkan ka sheeg acrabtu waan caddeeyey camaa fii nafsii wixii naftayda ku jiray goormaad sidaas leedahay idaa adantahu markaad caddaydo wa adhartahu aad dadka u muujido wixii kugu jiray markaad bannaanka soo dhigto oo aad dadka u muujido aad leedahay acrabtu cama fii nafsi taas waa luqada laakiin wa amaa macnaahu icraab macnihiisa filistilaaxi heshiiska naxwooladi xaalu ahday macnahaas fa huwa icraab maakii waya dakarahu mualifu mu'alifka oo ajruumi qoray ibnulajruumi waa wuxuu sheegay taqiiru axwaali awaaqib اkelimi likhtilaafi اlcawaamil اdaakilati calayhaa lafdan ow taqdiiran waa kaasaa icraab macnahaasaa naxwoolay ku heshiiyeen in icraab lagu magacaabo waama macnaahu icraab macnihiisa fi listilaax xaalu ahaaday fa huwa icraabkii maa kii weeye dakarahu mualif uu sheegay biqowlihi ku sheegay taqyiiru awaaqib kelimi ilaa aakhirihi inta laga gaaro ilaa aakhirihi aloo akriya ilaa khaadhihi ilaa aakhirihi aloo akriya waa ilaa aakhirihi oo lasoo gaabiye ha la soo gaabiye wاlmaqsuudu macnaha loola jeedo wاlmaqsuudu macnaha loola jeedo min taqyiiri awaaqir اkelim kelimooyinka aakirkoodoo la bedelo taqyiiru axwaali awaaqir اkelim waa kelimooyinka aakiryaalkooda xaalkoodoo la bedela loola jeeda ee aakirka laftiisa la bedeli ma xaaladda aakirkaa la bedela ee aakirku sidiisii u ahaana xarafku isbedeli ma wuxuu ku yidhi walaa yucqalu lama gara karo an yuraada in loo jeedo taqyiiru nafsi awaaqib aaqiryaalka naftooda in la bedelo taas wax fahmi kara ma jiraan xaqiiqana maaha maxaa yeelay fa ina aaqiralkelimati kelimadda aaqirkeeda nafsahu aaqirka naftiisa laa yataqayar maba isbedelay xadara muxamadu ra'aytu muxamadan marartu bimuxamedin madaalka isbedelay oo ba noqday ama shii noqday maya aaqirka naftiisu ma isbedelayo ma isbedelayo ma isbedelayo wuxuu ku yidhi wa taqyiiru axwaali awaakiri kelim kelimooyinka caaqiyaalkooda xaaladahooda bedelidda la bedelaa cibaaratun waa cabirid can taxawulihaa kelimooyinka wareegiddooda la cabiraa min arafci ay ka wareegayaan ilaa nasbi kordhig ay u wareegayaan awil jari hoosdhig ay u wareegayaan isbeddelka laguu sheega waxay tahay kelimaddan rafcay joogto intay iska bedeshay nasbe aade ama intay iska bedeshay wax aade jar isbedelku waa intaas ah, isbedelku waa midkaas xaqiiqatan xaqiiqatan ow xukman fiiri xaqiiqatan ow xukman aakirka kelimadda qad yakuunu xaqiiqatan ow xukman aakirku waxaa dhici karta inuu xaqiiqaya waxaa kaloo dhici karta inuu xugya taas macnaheedu waxay tahay horta hal shay ogow kelimad carabiya oo mucrab ah saddex xaraf kama yara saddex kama yaraa karto isimka mucrabkaa soo daahirku mucrab ma aha daahir saddex xaraf ka yaru ma jiro ma jiro daad aragto kelimadda laba xarafo oo haddana ism mucraba ah oo ism daahira ah caaqilka xaraf kal maqay zaydun soo saddex xaraf ma aha wax carabiya oo ka yaroo mucrabu ma jiraan oo ism daahir ah saddex xarafka ka yar ma jiro yadun waa meeqa yaadun sow laba maaha damun dhiig damun waa meeqa xaraf waa laba xaraf damun damun fiiri yadun famun afka famun waa labo waana wada mucrab waxaa lagu leeyahay dhammaan xarafaa ka maqan xarafkaas cillo loo gooy ma jirta waa la iska gooye ictibaad ay yidhahdaan suraafta bilaashaa loo xadfay ah. bilaash aa la iskaga xadfay yadun asalkeedu wuxu ahaa yadyun ya-aa ku dam waa la iska xadfo dam damuna asalkeedu damyun waa la xadfo marka hadhow marka caamil galo kelimadan yaddun yaa isbedela daalka isbedela daalkuna aakir maan xaqiiq ahaana laakiin xugun ahaanu aakir iska noqday maadaama xarafkii ka dambeeyey uu maqan yahay asagaa aakir iska noqday laakiin asal aakir maahayna de yaddun yaddun yadyun ay ahayd aakirka yadaasa ahayd damun aqriya ahaa damyun yaa aheed aw yadi waa la xadf marka hadda fiiri markii caamil galo yadu yaa isbedela daalka xaaladiisa daalkuna xaqiiqa ma ahan xaaqir laakiin xugun ahaan waa aaqir maadaama xarafkii ka dambe maqan yahay asaga aaqir iska noqday haddee xugun ahaan xukunka aaqirka isaga qaatay waa saas ah, marka xukman waxaa loola jeedaa kelimad xaraf laga gooyey oo aan xarafkii la isticmaalinba xarafkii maba la isticmaalo maba la isticmaalo marka xarafkaas maadaama aan la isticmaalin kii ka horreeyey aa xukunkii aakhirka qaatay xukunna waxaa loo leeyahay dee xaqiiqa maahan oo xarafa ka dambeeya aakhir maaha marka xaqiiqatan ow xukman xaqiiqatan waa kelimaddan waxba ka xadfanayn zaydun daalkeedoo kale waa daalkaas isagaa aakhira waxba kama dambeeyaan xaqiiqadu waa saas xukmanna waa maxay waa xarafka oo xaraf kale ka dambay jiray laakiin inta la xadfay aanba la isticmaalinba sida damun yaddun famun oo kale xaqiiqatan macnaha ana alaakhira qad yakuunu xaqiiqatan inuu aakhir xaqiiqe yaha dhici karta xaqiiqatan ay aakhiran xaqiiqatan inuu aakhir xaqiiqa u yaha dhici karta oo xugman ama xugun ahaan u yahay wa yakuunu wuxuu noqonaa haada taxawulo maxaa keenaya aakhirka xaaladiisu inay isbedesho caamilka isbedela wayakuunu wuxuu noqonaa haada taxawulu wareegidaanu bisababi takyiiri اlcawaamil caamilyaalka la bedelidooda sababteed min caamilinaa la bedelaa caamilkoo yaqtadii keenayay arafca in wax lagu godo cala alfaaciliyati faacilnimo ow naxwi ah wax la mida caamil saas ahaya marka hore kelmadda masalan ku jira xadara muxamadun caamil wax rafciya ku jira soo maa oo kelimaddan naxwiha ama faacil wax lamida ilaa aakara caamil kale lagu bedela kii inta meesha laga saaro a waxaa la soo gelinaya kelimadan caamil kale caamilkaas kaloo yaqtadii keenaya annasba kordhig cala almafcuuliyati mafcuulnimo wax lagu nasbiyo ow naxwiha wax lamida caamilkaasoo inta meesha laga saaro caamil kalea la keena oo tusaale ahaan mafcuul ka dhigaya waxa ka dambeeya oo ku nasbina ama sabab kale ku nai ku nasbina wahaluma jera saas kuu soco saas ku soco adiga saas ku soco maala tusaale aan kuu tusaalayna idaa qulta haddaad tidhaahdo xadara waxaa yimid muxamadun fa muxamadun marfuucu waa la goday muxamed waa la goday maxaa loo goday liannahu muxamed macmuulu waa lagu camal falay muxamed waa macmuul caamila ka horeeya caamilku waa xadara muxamed waa macmuul waa lagu camal falay licaamilinaa ku camal falay caamilkoo yaqtadii dalbanayoo keenaya arafca in la godo waxaa ka dambeeya cala alfaaciliyati faacilnimo lagu godo ah. caamilkaasaa ku camal falay xadara muxamedun aad ah, leeda wax kale ma bannaan xadaradaasaa waajib ka dhigay muxamed in la godo aaqilkiisa wuxuu ku yidhi wahaabaalcaamilu caamilkaas huwa xadara weeye fain qulta haddaad tidhaa marka caamilkii rafcada keenaayay meesha waa ka saara waxaan ku bedelahun keenaa caamil khilaafsan oo inuu wax nasbiya raba fain qulta haddaad tidhahdo ra'aytu muxamadanan arko takhayara waa isbedela xaalu aakiri muxamadin muxamed aakirkiisaoo daalkaa daalkaas xaaladiis waa isbedele ila nasbi kordhiguu isku bedelaa muxuu isku bedelay waa litaqayuri lcaamil caamilkiyaa isbedelay bicaamilin aakhara caamil kaluu isku bedelay caamilkoo yaqtadii keena annasba kordhig wahuwa caamilka kale ra'aytu wey weli waa ra'aa ta'da faidaa qulta haddaad tidhahda ka saar marka ra'aadi waxaad keentaa caamil kale oo aakhirka hoos dhiga faidaa qulta haddaad tidhahda xadaytu waxaan ku nasiibsaday bimuxamadin taqayara waa isbedela xaalu caaqilihi muxamed caaqilkiisa xaalkiisa waa isbedela ilaljari hoosdhigu isku bedelaa muxuu isku bedelay litaqayuri caamil caamilka isbedelidiisa daraaddeed bicaamilin aakhara caamilkan isku bedelay kii nasbada keenaayey mid kalea lagu bedelay midkaas kaloo yaqtadii keenaya aljara hoos dhig wahuwa midka jarka keena alba waa bacd bacdaas wey saas darteeda xadara muxamadun xraabteeda adaan lagaa raba ra'aytu muxamadan adaan lagaa raba xraabteeda marartu bimuxamadin amase xadaytu bimuxamadin adaan lagaa raba xraabteeda waa fahmi kartaa intaas wuxuu ku yidhi waxa isbedela waa xaaladda maahan caaqilka laftirkiisa waidaa ta'amalta haddaad fiirfiirido fii haadihi اlamilati miaaladan xadara muxamedun ra'aytu muxamadan xadaytu bimuxamadin amiladaas haddaad fiir fiirido dahara laka waxaa kuu muuqanaa anna aaqiralkelimati kelimadda aaqirkeeda wa huwa aaqirku adaalu waa deelkee daalkaasoo min muxamadin ka ahaaday lam yataqayar isma bedelin daalku wa ana aladii shayga taqayara isbedelay huwa axwaalu caaqirihaa waa kelimadda caaqirkeeda caaqirka xaaladihiisa isbedelay fa inaka adiga taraahu waad u jeeddaa caaqilkii marfuucan xaal yahay mid la goday fi lmiaali awali miaalka ugu horeeya oo ah xadara muxamadu wa mansuuban xaalu yahay caaqilku mid la nasbiyey fi lmiaali aani ra'aytu muxamadan wa majruuran xaal yahay mid lahoos dhigay fi lmiaali aali miaalka saddexeeya oo ah xadaytu bimuxamadin wa haada taqayuru isbedelkaas oo min xaalati rafci uu iska bedelay ilaa xaalati nasb uu isku bedelay ilaa xaalat jari haddana uu isku bedelay huwa isbedelkaas al raab raab raab haddaad maqasho waa isbedelkaas iri raab haddaad maqasho waa isbedelkaas oo caamilku keenay marka waa madhab madaahibta naxwada ka mid a madaahibta naxwada laba madhab wey madhab wuxuu leeyahay icraabku waa shay macnawiya oo la fahmi karo shay macnawiya wey oo la fahmo maaha wax lagu dhawaaqo calaamaduu leeyahay marka lagu garto waa madhabka uu ku socdo shiiku icraabku waa macnawi laakiin calaamaduu leeyahy ra'aytu zaydan marartu bizaydin isbeddelka icraabka rafcada nasbada khafdaduna waa calaamad lagu garto ah, fadxada aan rabaa fadxada iyo damada iyo kasradu waa calaamad icraabkii maaha icraabku waa isbeddelka laakiin fadxada damada kasradu waa maxee calaamad wey madhabkaasu ku socda madhabka kale wuxuu le iyagaaba exraabkiiba haddaad tiri xadara muxamadu damada meesha saarana exraabkiiba haddaad tiri ra'aytu muxamadanna fadxadaa exraabkiiba haddaad tidhaahdo xadaytu bimuxamadinna kasradaa exraabkiiba madhabkaas kuma uu socdo shiiku wuxuu ku socdaa iraabku inuu macnawiya kaasuu ku socda kaas uu ku socda waa kaas marka wahaada taqayuru isbedelka min xaalati rafci kelmaddu iska bedeshay ilaa xaalati nasbay isku bedeshay ilaa xaalati ljari isku bedeshay huwa isbedelkaasa alcraabu icraaba cinda almualifi mualifka oo ibnulajruni ah agtiisa iyo laban dadka dahaba ku tegay madhaba madhabkiisa oo qaba icraabku waa macnawi wa haadihi alxarakaatu xarakaadka xarakaadka aalaau saddexda allatii xarakaadka hiya rafcu wاnasbu wاljaru ah hiya calaamaad hiya calaamatun waa calaamad wa amaaratun waa calaamad oo isku mid amaara iyo calaama waa isku mid ah. calal icraabi icraabkii calaamadiisa ah, calal icraabi icraabkii ay calaamad u tootuseen ah. calal icraabi calal icraabi icraabkii ayay calaamad u tahay fiiri meeshaas laakiin meeshaas waxay yidhaahdeen xoogaha tacbiirka ah xarakaadka oo ah rafcu nasbu jaru waa calaamad waa qalad waa khada bayinka saxma waa khada sawaabku waa maxee xarakaadka waa dammu iyo fatxo iyo kasru kuwaasa calaamada waxayna tusayaan ixraabkii oo ahaa rafco nasbo jar waa saa sida saxda waxay leedahay xarakaadkan xadara muxamadun damaa saaran ra'aytu muxamadan fatxaa saaran mara xadaytu bimuxamadin kasraa saaran raf waxaa leedaha damada rafca dhihmedi damada iyo fatxada dhihmedi nas iyo kasrada dhihmedi jar dhihmedi saddexdaasa calaamad oo tusaya icraabkii oo ah rafco nasbo jer craabkii oo la tusaayey wey rafcada iyo nasbada iyo jerku damada fadxada kasraduna waa calaamadii ah, sidaas waa inaad u fahamtaa oo meeshaas aadan ku qaldan oo asagaa ku qaldamay maxamed xudin cabdilxamiid wa milu ism hadda ismaan soo beri waxaa la craabaa maxay ahayd ism daahira iyo ficil mudaaric alkhaali min anuunayn ah, ficil mudaaric labadii nuun ka maran isimkii waa laguu tusaalay miaaladiisi ficilkii haddana laguu tusaalayna ficilkii haddana laguu tusaalayna wa milu ismi isimka waxaa kula mida fii daalika icraabka waxaa kula mida alficlu اmudaaric alkhaali can inuunayn ficilka mudaaricaho ka maran labadii nuun kaasaa la mida falow qulta haddaad tiraa yusaafiru waa safra ibraahiimu icraabkeeda adaa laga raba yusaafiru ficlu mudaaric marfuucin bitajarudi min anaaصib wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri ibraahimu facil yusaafir marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri falow qulta haddaad tidhaahdo yusaafiru waa safra ibraahiimu fa yusaafiru ficlun mudaaricun waa ficil mudaaric marfuucun waa la goday caamilkii goday aawe waa caamil macnawiya caamil nasbiya iyo mid jasriya ma ku jiraan mise kuma jiraan kuma jiraan soo maaha weynta laga waaye caamil rafciya u ah waa caamil macnawi litajarudii ka qawnaanta uu ka qawnaado ka dharbeelay min caamilin caamil yaqtadii keena nasbow in la kordhigo ow caamilin caamil yaqtadii keena jasbow in la jasmiyo ka qawnaashada labadaas caamil uu ka qawnaaday ayaa lagu rafciyey oo caamil rafciye ah faidaa qulta haddaad tidhahdo lan yusaafira ibraahiimu ibraahim safri maa lan waa caamil wax nasbiya caamilyaalka wax nasbiyay ka midta waxaa lan xarfu nafyi waa diididda xarafkeedii ficilka horta maxaa la dhihi jiray luqa ahaan maxaa la dhihi jiray alxada xadadkaasay diide xadadkay diida lanta xadadkii lagu sheeg moota haddaa tira yusaafiru ibraahiimu ibraahim muxuu soo dirisiiyey safar soo maha safaruu soo dirisiye uu sameeyey safarkaasay diideen lan yusaafira ibraahiima ilaa ma safraayo xadadkiiyay diideen lanta lan xarfu nafyin wa nasbin waana caamil wax kordhiga waistiqbaalin ficilka mudaaric haddii aan calaamad gelin mustaqbal ka dhigta iyo mid xaalo ka dhigta yaqbalu اxaala wاlistiqbaal wuxuu aqbali karaa hadda inuu dhacayo iyo mustaqbalka soo socda inuu dhacayo labada waa aqbali karaa ficilka mudaarica oo soo marray maslada soo ma lantu mustaqbalay ka dhigay xaala ma noqdo mar hadday lan ka hormarto waxay ka mid tahay calaamadaha ficilka markay ka hormaraan ficilka mustaqbal ka dhiga mudaarica marka lan xarfu nafyin maxay anfineen xadadkii nafyulxadad wa lan xarfu nafyin waa nasbin waa kor dhige waa caamil wax kordhiga wastiqbaalin ficilkiina maxay ka dhigeen awal ahaa yaqbalu lxaala walistiqbaalu u ahaa mustaqbal bisay ka dhigeen mar hadday gasho xaala ma aqbali karo ficilka mudaaric yusaafira ficlu mudaar marka waxaa tira mabniin calaa sukuuni la maxal min raab illa waa xaraf xaraf icraab male ah. oo icraab su-aal ayaan weydiiya arday in soo jeeda haye waxaan idhi fiili lan xarfu nafyi lan xarfu nafyi wa nasbin wa istiqbaali mabniyun calaa sukuuni laa maxala min raab oo hadda waxaan sheegaya xayta haduusan icraab lahayn ha tabiiq wey qawaacidka carabiga ahayan waafajinaya tabiiq weeye maahan takyiir icraabka la diidayo waa takyiir ah. ah, qaara markiiba ay ka luntoon laba socon oo hadda haddii la weydiiyo indhow taagayna soo ma jeeda yusaafira ficlu mudaaric mansuubu bilan wa calaamatu nasbi farxatu daahiratan fii aakhiri ibraahiimu aacilu yusaair marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhiri faidaa qulta markaa tiraa lan yusaafira ibraahiimu takayara waa isbedelaa xaalu yusaafir min arafci yuu iska bedelaa god ilaa nasb yuu isku bedelaa muxuu isku bedeli litaqayuri lcaamili caamilka isbedelidda uu isbedelay daraaddeed bicaamilin aakhara caamil kaluu isku bedelay awel waxaa ku jira litajarudi caamil laydhaha hadda wuxuu isku bedelay mid kale midkaas kaloo yaqtadii keenaa nasbu in la kor dhigo waa lamka wa huwa midka kale lan wey faidaa qultu haddaad tira lam yusaafir ood inta lamtii bedesho aad lam gelido faidaa qultu haddaad tira lam yusaafir ibraahimu lam xarfu nafyin wa jasmin wa qalbina la yidhaha iiri lam xarfu nafyin nafyi waa maxay ficil maxaa la yidhaha xada xadadkii anfina xadadku waa safarkii maalan lam yusaafir ma safrin horta lam xarfu nafyi waa ko wa jasmin wa jasmina waa maxay ficilka mudaaricay gasho waa reebi waa jasmina waa qalbina waa maxee mudaaric maxaan ku ogey xaalo iyo istiqbaal soo maaha maadiya ka dhiga macnaha maadiya u gedina macnaha ma safrin aad leedahay hadda ka hor ma safrin aad leedahay macnihi dhama maadiya ka dhigay marka fiiri lam xarfu nafyin wa jasmin waa qalb ina kelmada iskaga hadasho maaha meeshu wardi maaha ah waxba ka dheefi mayd haddaadan fahmin waa inaad fahamtay xaraf kastaad ku dhawaaqid macnihiis waa inaad fahamto ah, lab xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin ah, xarfu nafyi waxay diiday xadafkii wa jasmin ficilkana waa reebe wa qalbin mudaaric awal asal muxuu ahaa yaqbalu alxaala walistiqbaal laakiin lam hadday gasho maxay ka dhigaya maadi xaggay u gedina macnaha maadi u gedina waxay leedaha lam yusaafir maba uusan safrin hadda ka hor ibraahiim ibrahim masafrinata ka hor aad leeda maadi ka dhiga macnihi dhan ibraahimu faacil yusaafir mafruuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu ficl ah yusaafirdu waa ka yusaafiru ficlu mudaaric majzuumun bilam wa calaamatu jasmi الsukuunu ibraahimu faacil yusaafir mafruuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu ficl تayara waa isbedela haddaad tidhaahdo lam yusaafir faidaa qulta markaad tidhaahdo lam yusaafir ibraahimu taqayara waxaa isbedela xaalu yusaafir min arafci godkii iska soo bedela aw nasbi kordhigi ila aljasmi reebu imaana oo isku soo bedela muxuu isku bedelay caaqilku litaqayuri caamil caamilka isbedelidiisa daraaddeed bicaamilin aakara caamil kale isku bedelay lantiya isbedesho caamil kale isku bedelay oo muxuu yahay caamilka kale caamilkaasoo yaktadii keena jasmahu ficilka in la jasmiyo wahuwa caamilka kale lam wey lam wey waclam ogow allaa ku ogeysiye waa fuduud iyo casharkii la soco hurdada ah, ka kac kaliya adiga indhaaga keensayo maskaxda alla ku siiyey waclam ogow allaa ku ogeysiye kuu furo anna haada taqayura isbeddelkan yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qayboodu u qaybsamaa laba qaybood u qaybsamaa cad iyo casharba lama badsadaa la yidhi aan iska yaryaraysano ay halkaa iska jooga cadkiiba weyna dalaqda kugu joogsaa markaas ku istaaga casharkana waa sidaasoo kale cad iyo cashar baa la yareeya allah subxana wataala alam sala allah ala nabi